الحمd للh نحمdه ونستعiنه ونستغفiره ونعuudu باللahi min شhuروuر أنفuسina ومin سaيئaaتi أعmاalina maن يهده الlه falaa مضل لah وmaن يضلل falaa hadiya lah وأشhهadu أn laa إilaaha إilا الlه وaxdah laa شharيika lah وأشhهadu أنa محamdا cabdه وrasuuله اللaهuma صل عlى محamد وعlى آlه وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsaan إلى يوم الdين أmا baعd almsdru hada maxalhu msderka kan waa meeshii looga hadlayey qaala wuxu uhi mحamed بn mحamed بn dawud asinhaaji almacruuf bn اlأjrumi baab اlmsdri msderkii baabkiisii hada maxalhu almsdru msderku huwa اlsmu waa sm ficilna maahan xarafna maaha msderku waa sm isimkaasoo almansuubu oo la nasbiyey kitaabka waxaa loogu talagalay dad bilow ah masderka weligiis mansuub iskama aha ee weligiis waxa mansuubka ah waa mafcuulu mطlaqa sidaas darteeda waxa uu qeexaayo ibn اlajruumi waa mafcuulu mطlaq mafcuulu mطlaqu masder waa noqdaa wax kalena waa noqon karaa Ah. marka masderku marka uu mafcuul mulaqna yahay masdernayuhu qiixa marka isagio mafcuul mulaqna ah masderna ah. markaas wey marka la nasbiyo masderka waa mafku markuu mafcuul mulaq yahay ee masder weligiis mansuub maaha masder waa la jeri karaa waa la rafci karaa saas darteeda qofkaan ogeyn wuxuu moodaa alismu lmansuub marka la yidhaha waxaa baxay majruur iyo marfuuc masder lamana jaro lamana rafciyo waxba kama jiraan waxa uu qeexayaa waxay tahay maxaad leedahay mafcuul mطlq oo msder ah msder mafcuul marna waa iswaafaqaan marna waa kala tagaan marka iyagio iswaafaqsan waana msder waana mafcuul mطlq macnaheedu waa msder nasbisan kaasuu raba inuu qeexo maadaama masderka xoogaa fahmkiisu adag yahay kitaabkuna bilow loogu talagalay hoogaa markaa fahmidda uu ardagu fahmaa waxay u baahan tahay sabr iyo dulqaad iyo inuu sugto in sha allah almasderu masderku huwa ismu waa sm waa masderka mafcuul mudlaqa isimkaasoo almansuubu la nasbiyey alladii isimkaasoo yejiu imaana haalian xaala u yahay midkii saddexayna fii tasriifi lficli ficilka la gadgadintiisa haddii lagu yidhaahdo ficilka gadgadi marka saddexaadu imaana naxw daraba waa garaacay maadi yadribu waa garaaca mudaaric darban garaacid qara'a waa akriyey yaqra' waa akrinaa qiraa'atan akrin kataba yaktubu kitaabatan qacada yaqcudu qucuudan jalasa yajlisu juluusan marka maadiad ka dhige mudaaricad ka dhige markaasaad masder ka dhige saasuu la jeedaa marka saddexaadu imaana marka saddexaad imaana saas ula jeeda aladi ism yejiu imaana haalian xaalow yahay kii sadexaynaa kan sadexayna isagoo imaana fii tasriifi ficli ficilka la gedgedintiisa dhexdiisuu ku imaana ficilka marka la gedgediyo ficilka marka la gedgediyo maadi uu ahaa mudaarica loo gedina haddana masdera loo gedina naxwu daraba waa garaacay yadribu waa garaaca darban garaacid qatala waa dilay yaqtulu waa dilaa qatlan dilid jalasa waa fadhiisay yejlisu waa fadhiisanaa juluusan fadhiisasho qacadda waa fadhiistay yacudu waa fadhiisanaa qucuudan fadhiisasho dahaba waa tegey yadhabu waa tegaa dahaaban tegitaan marka saddexaadu imaana saas ula saas ula jeeda sidaas ula jeeda laakiin masderka tacriifkiisa xoogaa ardayga ibtidaa'iga inuu ku adag yaha dhacdo masder xagga luqada waa alxadath waa dhacdo masder xagga luqada waa alxadath xagga istilaaxana waa ismu lilxadath aljaari cala alficl almushtamili calىa jamiici xuruufi ficli kالاktisaal والتwaضع والإعضاء msder waa sm للxadث waa dhacdada magaceeda aljaari ee ku dareersana calى الficl almushtamil calىa jamiici xuruufi ficli waa inuu kulansadaa ficilka xuruuftiisii oo dhammaystiran sida iqtasala waa qubaystay iqtisaalan qubaysasho tawada'a waa weyse qaatay tawadu'an weyse qaadasho acdaa waa siiyey icdaacan siin indalaqa waa tegay indilaaqan tegid istakfara dembi dhaafu dalba istikfaaran dembi dhaaf dalb ficilka wax ka maqan yihiin ismu masdera sida acdaa waa siiyey cadaan siisu waxbaa ka maqan acda aw hamsadii cadaan al mster lamayna ismstera l iqtasala waa b waa qubaystay uslan qubaysasho uslan aawe iqtasala xuruuftii waxbaa maqan taadii aawe hamsadii aawe tawadaa waa weyse qaatay wuduan wuduan tawadaa tadi wuduan marka mster maaha waa ismster di xuruuftii ficilku dhamaystiran tahay maxaa la leeyahay masder hadday xuruuftii wax ka maqan yihiinna ismu masder oh. ismu masder hadda fiiri tawadaa waa weyse qaatay tawaduan maxaan leenaha tawaduan masder tawadaa waa weyse qaatay wuduuan weyse qaat maxaan leenaha ismu ah, waa qabay waa qubaystay iqtisaalan qubaysasho iqtasala waa qubaystay uslan qubaysasho maxaan leenaha ismu masder saas marka xuruuftii ay dhamaystiran taha an leenaha masder marka xuruuftii ficilka wax ka maqnaadaanna ismu masder aan leenahay marka istilaaxaan waxaa la hahdaa ismu lilxadafi aljaari cala alficl almushtamili calaa jamiici xuruufi ficlihi ismu lilxadafi aljaari cala alficl waa xadaf ka magaciisa oo ku socdo ficilka macnaha waxaa loola jeedaa ficilka xuruuftiisii oo dhan ayuu dhammaystiranaa kaliqtisaali wاtawadui wاlicdaa min itasala watawadaa waacdaa sidaas sidaas marka saddexaadu imaana waa jaryun calaa caadati sarfiyiina le sarfiyiinta caadadoodiibaa la yskaga socdaa maadiya la hormariyaa mudaarica lagu xijiyaa masdera saddex looga dhiga saasay u rogrogaan markay rogrogaayaan sidaas ayay u rogrogaan marka sidaanu tacriif dhammaystiran maahane matnigu uu maray xoogaa ardaga ibtidaa'iga ay ku adag tahay markaasuu usoo dhoweynaye maxamed mxidiin cabdilxamiid wuxuu yihi waqulu waxaan leeyahay qad carafa mualifu mualifku wuxuu qeexay almasdera masder wuxuu ku qeexay biannahu masderku aladi kii inuu yahay yejiu imaana haalian xaalia mid sadexeeya aqulu waxaan leeyahay qad carafa wuu qeexay almualifu mualifka almasdera masderkiiyuu qeexay wuxuuna ku qeexay بأنhu mسdrku اldي ki inuu yahay yji imaana ثالثا xaal yahay midkii sadexayna في تصريف الفعل فicilka la gedgedintiisa و معنى ذaلika hadalkaas macnihiisu waay yihi أnhu shamiye low qaala laka hadduu kugu yihaa qaa'ilu qof hadla haddii qof kugu yihaa sarif gedgedi daraba maala waa tusaale qofaa ku yidhi bal tasriif ku samee daraba ficilka daraba ah tasriif ku samee aale qof ku yidhi fainaka adiga tadkuru waxaad sheegay almaadiya maadiga awalan marka ugu horayda uma tajiu waxaad la imaanay bilmudaarici uma bilmasderi aad la imaanay saasaad samaynaa sariinta saas yeelaan oh, sariinta saas yeelaan fataqulu calaba daraba waa garaacay yadribu waa garaacaa darban garaacid aad leedahay walayse algaradu ujeedada haahunaa halkaan walayse algaradu ujeedadu ma ahan haahunaa halkaan macrifat almasderi masderka in la garto lidaati hadda maba ahanba kama uusan hadlo masderka daatadiisa in la garto ma ahan wa inama algaradu ujeedadu macrifatu lmafcuuli lmuطlaqi waa mafcuulu muطlaq in la garto mafcuulu muطlaq mafcuulu muطlaq aa la idhaha masderka nasbisan masderka marka uu nasbisan yahy masderku hadduu rafcisan yahay mafcuul mulaq lama yidhaah hadduu jaran yahayna mafcuul mulaq lama yidhaah laakiin markuu nasbisan yahay maxaa lahaa mafcuul mulaq mafcuulkii la ilaaqay oo aan waxba lagu xihin hadda fiiri mafcuulyaalka kale waa la qaydaa waxbaa lagu xidhaa waxa la dhaha mafcuulu bihi waxaa la leeya mafcuulu fiihi darafka oo kale arki doona waxaa la leeyaha mafcuulu liajlih waxaa la leeyaha mafcuulu macahu wax kalaa ku wada xidhan masderka nasbisan waxba laguma xidho mafcuul wey Ah, mafcuul mطlqa la yidhaha mafcuulkii la ilaaqo waxba lagu xihin way maxaa yala xaqiiqa ahaan waxaa la yidhi waxa faacilku sameeyey waaba isaga xaqiiqada dhabta waa waa masderka nasbisan hadda fiiri hadduu qof wax garaaco muxuu sameeyey darban uu sameeya laleeya hadduu qur-aan akriyo qofku muxuu sameeyey qiraa'a hadduu istaaga muxuu sameeyey qiyaam hadduu fariisto muxuu sameeyey qucuud hadduu wax qoro muxuu sameeyey kitaaba xaqiiqada waxa uu sameeyey waa masderka marka mafcuul mulaq saasaa loo yidhaha xaqiiqada waxa faacilku sameey wey oo faafariistay maadaa facala fulanu waxaa leedahay waxaa weya qucuudan aw juluusan waa istaageen maadaa facal qiyaama waxbuu akriyey maadaa facal qiraa'a waxbuu qoray maadaa facal kitaaba xaqiiqada marka dhabtaahuu sameeyey wey masel xaqiiqadaas wey taasaa la yidhahda marka marka istilaaxiisana anaga sheegno nidhi ismu lilxadaث اljaari cala اlficl dhacdada oo ficilka ku dul socdo xuruuftiisii shamlina magaceeda wey walaysa algaradu ujeeddadu ma ahan haahunaa halkan macrifat اlmasderi masderka la garashadiisa lidaatihi wainama algaradu ujeeddadu macrifatu lmafcuuli اlmuطlaqi waa mafcuul muطlaqa in la garto mafcuul muطlaqa hadeer waaa meeshaan aan ka qabsanaynaa masderka mansuubka aan ka qabsanayna mafcuul muطlaq iyo waxa weeyaan masder baynahumaa cumuumu wakhusuuص min wجhi yجtamicaani fii شhayin waynfaridu kul minhumaa fii شhayin taas waxaan u baahantay waktigeed soo ma wagaa ardada ibtidaa'iga laga ilaaliyay masder iyo mafcuul muطlq baynahumaa cumuumu wakhusuuص min wجhi weligaa markaad maqasho baynahumaa cumuumu wakhusuuص min wجhi waxaa loola jeedaa mar isku mid ay meelay labadiiba ku rumoobaye labadooda midka mid mid kastaaba meeluu ku rumooba aan kan kale aqbalay macnaha waxaa la arki karaa lafdi mafcuulu mulaq ma ah masder ma ah. waxaa la arki karaa lafdi mafcuulu mulaqa oo aan ahayn masder waxaa la arki karaa lafdi masder ah oo mafcuulu mulaq ahayn ah, markay sidaas oo kale tahay waa qaacido maxaa la baynahumaa cumuumun wa khusuusun min wejhi maxaa loola jeeda marka xatira waxaa la yidhahdaa yajtamicaani fii shayin wayanfaridu kullu minhumaa fii shayin shay labadoodu waa ku wada kulmaan mid kastaana meel u gaar huley onka kale la joogo marka mafcuul mudlaq iyo masder intaas bal qaacidadaas guud sii qaado adaabaa insha allahu taaban doona mid mid waay wa huwa mafcuul mudlqu yakuunu waa noqdaa masderan masder msderka markuu mansuubka yahay wey wa huwa mafcuul mطلqa yakunu wuxuu noqdaa masdaran whuwa wahuwa mafcuul mطلqa cibaaratun ka waramid weeye camaa shay laga waramo laysa khabaran khabar aan ahayn oo mimaa shay ah dalla tusay calىa taأkiidi caamilihi caamilkiisa in la adkeeyo calىa taأkiidi caamilihi aw nawcihi aw bayaani nawcihi ama nuuca caamilka la cadeeyo aw nawcihi aw bayaani nawcihi caamilka nuuciisa in la cadeeyo aw cadadihi aw bayaani cadadihi ama caamilka cadadkiisa in la cadeeyo masderkaad intaas u qaybsama muakidun licaamilihi mubayinu linawci caamilihi mubayinu licadadi caamilihi masderkaa saddexda u qaybsama masder waa saddex muakidun licaamilihi mubayinun linawci caamilihi mubayinun licadadi caamilihi masder meequu u qaybsamaa saddex muakidun licaamilihi mubayinun linawci caamilihi mubayinun licadadi caamilihi saddexda u qaybsamaa faqowlunaa hadalka yada aan idhi laysa mafcuul mudlaqii khabaran ma ahan mukrijun wuxuu bixinaa limaa masder kaana noqday khabaran masder oo khabaraha meeshaas ku baxay ah, oo min almasaadir masderyaalka ka mida naxwu qawlika fahmuka aad ah fahmuka adiga fahmkaagu fahmun waa fahm fahamkoo daqiiqun oo aad u sugan hadalkaas waa laqbaynaya iyo iraaba haye bal aye cabdalle fiiri bal aye fahmuka adiga fahmkaagu fahmun fahm weeye fahmkoo daqiiqun oo sugan waxaad tiraa kaasaasaad ka dhigtay kaasna kasaas kaasna saas intaas fahmuka fahmunna daqiiqunna sifaad ka dhigtay intaasu naxwada aan rabna in la barto naxwada intaasan ka rabna mar kala laqbeeyo inaad tirahda meeshaa saasaad u icraabta meeshaasna saasaad u raab meeshaasna saasaad u raab khalaas intaas qofka duufaan waa u baxda baabka hmm. baabka waa bax waay fahmuka fahmkaaga hadda fiiri fahmuka waa mubtadi waana masder fahmuna waa m waa xaraki waana masder asaga fiiri fahmku daqiiqun daqiiq ah wa qawluna qowlkeennaa baxay wa qowluna qowlkeen aan idhi mima ilaa aakhirihi يفيd wuu فaaidayna أن المفعuuل المطلقa ثaلaaثaة أنواaع war مفعuل مطلق waa saddex nooع alwlu kan ugu horeeya almؤkidu waa mid adkayna لcaamilihi caamilkiisu adkayna waxaa la haha mؤkidu لcaamilihi نaحو xaفidtu فiriya mؤkidu لcaamili waxaad ku garanee masderku macnihii ficilka laga faa'iiday waxaan ahayn laga faa'iidi ma ficilka dhihna caamilka dhig wuxuu noqon karaa ficil wuxuu noqon karaa waصفi wuu noqon karaa msder kale msderka oo makid lcaamilihi ah waxaa lagu yaqaan macnihii caamilkiisa aad ka faa'iidaysatay macnaan ahayn kutusi ma manihii sii adkayna ah, macnihii sii adkayna markaas hadduu macnihii hore adkeeyo uusan waxba ku soo darin waxaad leedahay muakid lcaamili caamilkiisu adkeey iriy alwlu almajid waa midatayna lcaamili naxw xafidtu waan xifdiyey adarsa hadda caamilku waa xafida waa ficilkaas maadi waxaa laga faa'iidaystay dersiga inaad xifdiday markaasaa tihi xifdan xifdin aan xifdiyey xifdan wax kale sooma kordhin xifdantu ficilkii macnihii laga faa'iidaystay oo ah dersiga inaad xifdiday macnihii unbay ku soo celin marka waa adkayn waxay la mid tahay adoo yidhi waan istaagay istaagidaan istaagay hadalka dambe kii hor un adkey wax cusuma sheegin soo maa marka masderka macnihii caamilka laga faa'iiday hadduu ku soo celiyo maxaan leenahay muakidu lcamili saasaan leenahay xafidtu ficlu wa faacilu ahaa adarsa mafcuul bihi mansuub وcalaamaةu naصbi فatxaة ظaahiraة في akri xifظa mafcuul mطlq mansuub وcalaamaةu naصbi فatxaة ظaahiraة في akri wanaxwu farixtu waan farxay biquduumika adiga imaatinkaagaan ku farxay jadalan farxidaan farxay jadalan horaad soo baratay jadalan farxidaan farxay hadda fiiri farixtu waa ficilya faacil ficilka farixa ah macnihii laga faa'iidaystay macnaan ahayn masderkuma keenin jadalan waa farxid wax kale maaha waa intii farixe laga faa'idaystay maxaan leenaha marka kaas mu'akidun lixaamili saasaan leenahay farixtu ficlu waa faacilun bqduumi albaa xarfu jarin quduumi ism majruur bilbaai wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhir aljar wlmajruur mutacaliqaani bifarxa quduumi mudaaf alkaafu damiiru mutaصil mabniin cal fatxi fi maxali jarin mudaaf ilayhi jadala mafcuul muطlaq mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhir halkaas waxaan uga gudubnay mafcuulu mulaqi oo ah muakidun licaamilihi waani midka labeeya almubayinu waa midka cadayna linawci caamilihi mubayinu linawci caamilihi waa masder macno caamilkii laga faa'iidaystay macno ka dheeraada faa'iideeyey ah, macnihii caamilka laga faa'iidaystay macno ka dheeraadu tusa ah, macno ka dheeraadu tusa kaasaa waxaa la idhaha mubayinu linawci caamilihi saasaa la yidhahda mubayinu linawci caamilihi yaa la yidhahda saasaa la yidhahda waay aani kan labeeya almubayinu waa mid cadaynaya linawci caamilihi caamilkiisa nuuciisa cadayna naxwu axbabtu ustaadii shiiqaygaan jeclaaday xuba alwaladi ka xubi lwaladi sida caruurku u jecel yahay abaahu aabbihiisa tiriya haddeer axbabtu ustaadii shiiqaygaan jeclaaday intaas ficilku marka wuxuu tusay inaan shiiqayga jecelahay bis laakiin xuba alwaladi masderkan macnihii ficilka macno ka dheeraaduu tusay sababtu waa maxee jacaylka aan shiiqayga jecelahay nuuca uu yahayuu tusay nuuciisuu tusay waa nuuciis waa nuucee waa waladka jacaylka uu waalidkiis jeclaadoo kale marka nuuca uu yahay jacaylkaanu nuuciyuu caddeeyey masderkan macno dheeraaduu keenay marka macno dheeraaduu keenay axbabtu ficlu wa faacilu ustaadii mafcuul bihi mansuubun وcلاaمة نصبه فdحة مqdرة عalى mا qبل ya المتkلم mنca min ظهر اشتغل محل بحركة المنaصبة بحركة المنaصبة استاdي مضاaف وyاء المتkلم ضمير متصل مبني على السكون في محل jر مضاaف إليه حبa مفعول مطلق منصوب cلاaمة نصب فdحة ظاaهرة في آkره u fiirsada had xuba mdaaf alwaladi mdaaf ilayhi min idaafati اmasdri ilaa faacili masderkaa wuxuu u camal falaa sidii ficilkii kaasuu faacil iyo mafcuul qaadana maxaan ku yidhi masderkaa wuxuu u camal falaa sidii ficilkii markaasu asagii masder haya wuxuu qaadanaa faacil iyo mafcuul bihi faacil iyo mafcuul bihi ma rabin halkan aan ku sharxay misaalkaa nagu keenay xuba mdaaf alwaladi mudaafu ilayhi min idaafati اlmasderi ilaa faacilihi majruur wacalaamatu shari kasratu daahiraة fi akiri abaa mafcuul bihi xub masderkaa mafcuulnimo u nasbina xubidaas aa mafcuul ka dhiganta mafcuul bihi mansuub wacalaamatu naصbi alalifu niyaabat can fatx lianna min alasmaa اhams ma nada fi xarfi min xaraka abaa mudaaf walaa damiiru mutasilu mabniyin cala dami fi maxali jari mudaaf ilayh maxalushaahid waxay tahay xuba alwaladi waa mubayinu linawci caamili maxaa yeelay macnihii caamilka aan ka faa'iidaysnay oo ah axbabtu macno ka dheeraada ayuu masderku na tusay oo nuuca jacaylka ayuu noo cadeeyey wanaxwu waqaftu waanu istaagay lilustaadi shiika wuquufa almu'adabi arday la edbiyey istaagidiisa oo kale waqaftu waa u istaagay lilustaadi shiika وquuف اmdabi arday la edbiyey istaagidiis oo kale hadda fiiri waqaftu lilustaadi maxay faaideyd waxay faa'iideyday istaag inaad shiikii u istaagtay bis laakiin وuquuف اlmadabi oo masderkiiya macno ka dheeraaday tustay oo waa maxay nuuca uu yahay istaagaaga nuuciisay cadday waqaftu ficl وafaacil lilustaadi allah mxarfu jarin الاستاذ اسم مجرور بالله وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلقان بوقفة وقوفا مفعول مطلق منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وقوفا مضاف المؤدب مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره شيقا إن لو استاغو إنه نوغو مثالي آدم وحما sababtoo ah saxaabada nabiga nafta ku jirta waa ka jeclaay saas ma ogtiin nafta iyaga ku jirta iyo nabiga sala allahu alay slm nabiga jeclaay markuu yimaadaan uma istaagi jiro u fiirsado nafta ku jirta inay ka jeclaayeenna shaki kuma jiro waxaana kutusa dagaalka ah. uhud sagaal saxaabi ay soo istaageen fiir marka nabiga wax lagu soo riday midaa nabiga isku aadina wax alla wixii nabiga lagu soo riday asaga ku dhacayaan kow waa la dilay mid kalea nabiga isku aadiyey waa la dilay mid kalea isku aadiyey todobaa la dilay mid kasta wuxuu xabadkiisu gaashaan uga dhigaa nabiga sal la ala naftooda iyo nabiga yay jeceli marka nabiga jecelihi sal allahu alay wasalam waana waajibka qof kastoo muumina laga rabo ah, qofku muumin ma ahan ilaa uu nabiga iyo naftiisa nabiga jeclaado sal lahu ala muumin ma aha nabiga weli ma ruban waa inuu nafta ku jirta laakiin jacaylka runtaasaa lagu garan karaa nabiga waa jecel qof ala iskele sooma ah marka lagu yidhaha nabigu sidaanu jecla sidaan sunadii nabiga weeye naftaaduna si kale jecesha goormaa la garan kara nabiga jecesha ir waxaa lagu sidaana nabiga sunadiisa ahayd adiga laakiin sidaan kama hesha dooqaaga maaha si kalea jecesha adiga sidii kale haddaad iska daydo sunadii raacdo maxay daliil u tahay inaad nabiga jecesha sal la adoo sunadii nabiga yaqaana haddaad si kale aad samaydaan maxay tuseen nabiga inaadan jeclayn ee rabitaanka naftaada jecesha ah, weli muumin mati iimaankiya kaa maqan nabiga aad rumayne ayagoo sidaasa ah, ayaysan nabigu markuu yimaado u jecel jirin maxaa dhacay waxay ogaayeen nabigu inuu neceb yahay in istaago ka warrama in istaago waa nibca nabigu sala allahu maxaa dhacay nabigu isagaaba yidhi salى اlahu alيه man sarahu an yatamasla lahu rijaalu qiyaama falyatabawa maqcadahu min annar qofka jeclaada in dad raggu isku taagaan naartuu boos ka diyaarsaday saasuu yidhi nabigu sal shiikays yidhaahda maardadu ku istaagaan maxay la fadhiyaan wadiga yimid naarta boosuu ku leeyahy naartuu boos ka diyaarsaday macalimiin kolliba culummada masaajidda hadde weligeed maanaan arag mid lahalaga istaaga laakiin meelahana wax lagu sheegayo iskoolada iskooleyda iyo jaamacaleyda jaamacadaha weliba iskooleyda ka shar badanale marka waxaaba le macalimiin xanaaqayaa jiraba haddana loo istaago ya hadda ka war ibliis caadiya wey waa ibliis caadiya ninka arday u banaanka u saara oo dheh xadi u istaag wey balkiirkiisu meeshuu gaaray isla weyna ya isla weyna looma istaago man sarahu waa in xadiiskaas sabuuradda loogu sii qoro intu muqayid ilaa in xaqii la gaarsiiyo soo lama rabo in diinkii la gaarsiiyaa la rabaa sabuuradda dhag ugu siiyo man sarahu an yatamasala lahu rijaalu فlyتbw mqcadh min الnaar rawaahu تirmidi imaam تirmidiya wey xadii haabit soo ma jeedi marka waxa weeyaan qof qofka haddii maaragtay safar uu ka yimaado saxaabadu haa waa dhici jirta intay istaagaan inay ka hor tagaan ma garab laakiin in asagoo istaag loo istaago oo uu xanaaqayaba haddaan loo istaagin baliri acuudu bilah hadduu safar qofku ka yimaado inta la istaaga waa lasoo dhaweeye laga hortaga waana yaqiina saxaabadu taas laakiin macallinkan subax walba soo galay subax walba u istaago masaga lacaabuda bismillah kibir badan wahaaliu nuuca sadexeeya almubayinu lilcadadi nuuca sadexeeya waa masderka la yidhahdo almubayinu lilcadadi caamiriya la yidhahdo masderka nuuca saddexaad maxaa la yidhaha almubayinu licadadi caamiri almubayinu licadadi caamili saasaa la yidhaahdaa naxw marka almubayinu licadadi caamilihi waxaa lagu yaqaan waa masderka kuu caddeeya caamilku inta goor uu dhacay tiri maxaa lagu yaqaanaa almubayinu licadadi caamilihi wuxuu masderkaanu kuu caddaynaa caamilkiisu inta goor uu dhacay saasuu kuu caddaynaa hadda haddaan idhaahdo darabtu zaydanaan garaacay oonan masder sheegin inta goor aan ku dhuftay ma cadda lama yaqaan soo ma ah, lama yaqaan hadduu masderku marka sheego cadadka la garaacay khalaas waxaad leedahay waxaa la idhahdaa almubayin licadadi caamili naw darabtu waan garaacay alkasuula weysi badanihi darbatayni laba garaacin fiiri hadda darabtu waan garaacay alkasuula intaasaan ku hakiyo inaan garaacay a laga fahma laakiin cadad laga fahmima soo maha darbatayni maxaa laga fahma laba goor inaan ku dhufto darabtu ficlu wa faacilu alkasuuna mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiratun fi aakidii darbatayni mafcuul mudlq mansuub wa calaamatu naصbi alyaw almaftuuxu maa qablaha almaksuuru maa bacdaha niyaabata min fatxa lyama muhanan ma naba fi xarfin an xaraka wanuunu xiwadun can tanwiini fi ismi lmufradi wanaxwu darabtuhu wehsi badanihii waa garaacay alaaa darabaatin saddex garaaci ثaلاثة waa kaas مفعول مطلق ضربتayni waa مفعول مطلق waana مxe waa مبين لعدد cاamل ضربت waan garaacay ضربت فعل وفاaعل hu waa mفعل big iyo ضمير متصل ضمير متصل مبني على ضم في محل نصب مفعول به ثلاثة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وعلى ثلاثة مفعول مطلق مبين لعدد عامله منصوب وهذا إنا نكون ضرنا مبين لعدد عامله منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ثلاثة مضاف ضربات مضاف إليه مجهور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره أنواع المفعول المطلق mafcuul mطlqa nucyaalkiisa haada maxaluhaa halkan waa maxalki iyo meeshii looga hadlaayey wax yaraan raacsiinayna insha allah qaala wuxuu ihi mحamed ibn mحamed ibn daud asinhaaji almacruuf ibn اajrumi wa wahuwa mafcuul mulaqi masderkiya laakiin waa sa u ka hadlaayey laakiin waa mafcuul mulaq xaqiiqadu wahuwa masderkii qismaani duu qismayni laba qaybood midu saaxiiba weeye lafdiyun mid lafdi loo nisbeeyey wa macnawiyun mid macna loo nisbeeyey masderkii labadaas u qaybiyey mid lafdi ah iyo mid macnawi ah maxay kala yihiin fain waafaqa hadduu waafaqo lafduhu masderka lafdigiisu lafda ficlihi ficilkiisa lafdigiisa fahuwa masderkaasu lafdiyu waa mid lafdi loo nisbeeyey haddii ay iswaafaqaan masderka lafdigiisa iyo caamilka lafdigiisa kaas waxaa la idhaha masder lafdiya naxwu qataltuhu gaalkii waa dilay qatlan dilid fiiri hadda qatlan iyo qatala waa isku xuruuf sooma jeedid kaas waa lafdi qataltu ficlu waa faacil walhaw damiiru muttasilu mabniyin cala dami fi maxal nasbi mafcuulu bihi qatlan mafcuulu mudlaq mansuuq mطلq mؤkid lcaamili mansub calaamaةu naصb fatxaة daahiraة fi akiri wain waafaqa hadduu waafaqo huwa wain waafaqa hadduu waafaqo huwa masderkii macnaa ficlihi ficilkiisa macnihiisa ficilkiisa macnihiisa hadduu waafaqo duuna lafdi lafdigiisa ka sokay lafdigiisi ma waafaqsana isku lafdi maaha laakiin waa isku macno masderka caamilkiisa ku xuruuf maaha laakiin waa ku macne fahuwa kaasuna macnawiyu waa mid macno loo nisbeeyey naxwu jalastu waa fadhiistay qucuudan fadhiisasho fiir hadda jalasa waa fadhiisasho macnaheedu qucuudanna waa fadhiisasho laakiin isku xuruf maha kaasna waxaa la idhahda macnawi wa qumtu waan istaagay wuquufan istaagid waqaf fiiri qumtu ficilku waa qaama wuquufna ficilkeedu waqafa waay waqafa waqafa isku xuruf maha iyo wamaa ashbaha dalika waxay shabahay maxamed mxidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waa qul waxaan leeyahay yanqasimu waa qaybsamaa almasderu masderka alladii masderka yunsabu lagu nasbiyo calaa annahu masderkaasu mafcuul mulaq inuu yahay masderka oo lagu nasbiyo inuu mafcuulu mulaq yahay waa qaybsama waaqul waxaan leeyahy yanqasimu waa qaybsamaa almasderu masderka alladii masderka yunsabu lagu nasbiyo lagu kordhigo calaa annahu masderkaasu mafcuulu mulaq inuu yahay ilaa qismayni u qaybsamaa alqismu lwal qismiga ugu horeeya ma master weeye yuwaafiqu waafaqa alficla ficilkii annaasiba nasbiyey lahu masterkan ficilkii nasbiyo kordhigayuu waafaqa alqismu lwal qismiga ugu horeeya ma master weeye yuwaafiqu waafaqa alficla ficilkii ficilkii annaasiba nasbiyey lahu masterka fii lafdi xuruuftiisu ku waafaqa waa kuu sii caday xuruuftuu ku waafaqa بأn ykuna msterku waa inuu yahay mstamila mid kulansaday calىa xrufihi ficilkii nasbiyey xruftiisii waa in xruftii ku wada jiraan oon wax ka maqnayn ficilkii nasbiyey xruftiisii waa inuu wato wفيi macnaahu macnihiisana waa inuu kulansado wفيi manaahu wفيi macnaahu waa ku waafaqadhe waxaad ku cadfee maa yuwaafiqu ficla naasiba fii lafdi wax kuwaafaqa wفيi macnaahuna kuwaafaqa halkaasi ku cadfanta macnuhu ku waafaqa ayda noqoshee maxaa loola jeedaa macnuhu ku waafaqa bian yakuuna almacnaa macnuhu waa inuu yahay macnaha almuraadu looga jeedo min alficli macnaha ficilka looga jeedo huwa almacnaa macnaha macnaha almuraadu looga jeedo min almasderi macnaha ficilka looga jeedo iyo macnaha masderka looga jeedo waa inuu isku macno yihiin oysan kala duunayn wadaalika naxwu qacadtu waan fariistay qucuudan fariisasho wadarabtu waan garaacay darban garaacid wadahabtu waan tegay dahaaban tegid isku mid iyo maa shubaa daalika kaas waa maxe waa masder oo lafdi ah, ah waa lafdi wlqismu haani qismiga labaad maa maser wey yuwaafiqu waafaqa waa midkii macnawiga ahaa maa maser wey yuwaafiqu waafaqa alficla ficilkii annaasiba nasbiye lahu maserkan fii macnahu macnihiisuu ku waafaqa walaa yuwaafiqu waafaqi maa hu ficilka fii xuruufi xuruufta ku waafaqi maa isku xuruuf maaha laakiin waa isku macne bian takuuna waa inay ahaato xuruufulmasderi masderka xuruuftiisu hayra xuruufilficli ficilka xuruuftiisii qeyrkeed isku xuruuf maaha wadaalika naxwu jalastu waan fadhiistay qucuudan fadhiisasho hadda fiiri qucuudan macnaha waa ku waafaqsantahay jalas laakiin ku xuruuf maaha جلس فعل وفاعل قعودا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره فإن معنى جلس معناها جلس هو معنى القعود ومعناها قعودك وليست حروف الكلمتين لماذا كلمة حروف تودنا واحدا اسكم مطمع ها هو اسكم معنى كاسا لنا معنوي ومثل ذلك كاس وحا لمدا فرحت وان فرحي جدالا فرحت farixtu ficlu waa faacilu jadala mafcuul mudlaq hadda fiiri farixa iyo jadala waa isku macno laakiin isku xuruuf ma wa darabtuhu ninkii waan garaacay lakman feer fiiri hadda darabtuhu waan garaacay iyo lakman feer ayaan feeray oo feeraan la dhacay waa isku macno ila waan garaacay iyo feeraan la dhacay waa isku macno soo ma laakiin isku xuruuf ma maxaa leeda marka darabtu ficl وafaacil walahu damiir mutaصil mabniy calى dami fi maal naصb lakman mafcuul mطlq mansuuq calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhir waahantuhu ninkii waan ihaanaystay ixtiqaaran liidid iyo ihaanaysi hadda ixtaqara iyo ahaana isku xuruuf ma lakin waa isku macno ahantu waan ihaanaystay waan ihaanaysto waan liido waan dulaysta ixtiqaaran liidid ahantu ficl وafaacil wlh damiir mutaصil mabniy calى dami fi maal naصb mafcuul bih ixtiqaaran mafcuul mطlq mansuuq wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri waqumtu waan istaagay wuquufan istaagi fiiri waqumtu waan istaagay wuquufan istaagay qaama iyo waqafa isku macno wey laakiin isku xuruf ma isku xuruf ma iyo wamaa ashbaha daalika wixii shabaha wallahu subxaanahu wa tacaala ilaahay baa nuqsaan iyo ceebaadan ka sarreeye aclaa isaga sarrayn badan wa aclamu isagaana cilmi badan ilaah oo wax walba ka cilmi badan wallahu subxaana wa tacala aclamu sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamed